bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bعdu bab اlcayaabi halkaasaan joogna soo baabu اlcayaabi midka ceebaynta badan cadayntiisiibuu u baab yahay alcayaab yani kan dad ceebaynta badan ayb qala alimaamu اlbukhaariyu xadaana cabdullahi bn muxamed wahuwa aljucfiyu qala xadaana sufyaan wahuwa bnu cuyayna cabdullahi bnu muxamed almusnadiyu haddii uu sufyaan iطlaaqo ibnu cuyayna u ka wadaa can cimraana bni dabyaan cimraan bnu dabyaan daciifu rumiya bالtashayuc rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاnasaa'iyu can abi yaxya xukaym bni sacdin wahuwa alxanafiyu saduuqu rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاnnasaa'iyu qaala samictu caliya yaquulu cali baan maqlay oo dhahayo laa takunuu ha ahaanina cujulan kuwa degdego madaayiica faafin badan waxay maqlaanba yani faafinaya ayb buduran oo yacni firfirdhin badan oo sirfaafin badan buduran yani abuurka marka la abuurayo waa dhulka waa lagu kala firfirdhiyaa soo maha dad marka warka firdhiyo oo faafiyo oo aan ceebaha aan qarinin ha ahaaninina w ayb fa inna min waraa'ikum gadaashiinna waxaa ah balaa'an bala ayaa ah balada oo mubarixan adag oo yacni adkaynayso muballixan noojinayso dadka wa mukallixan mubarixan muballixan ay dad qofka noojinayso iyo wa umuuran arimo arrimaha oo mutamaaxilatan dheerdheer ayb yacnii fitan dheer buu ka wadaa ruduxan oo culculus ayb kelimaad badan oo qariibaa ku jiro cujulan dad degdego madaayiica waa jamcu midyaac midyaacana qofka warka baahiya leeraa faafiyo luqadan hadda xadiidkana waxay u isticmaashaa wariyaasha midyaac ayaa laleeyahay faafin badan marka midyaac marka waa mifcaal amhilat lmubaalaga wa buduran ha noqonina jamcu buduur ayb midka aan awoodin inuu sirta celiyo oo sirta uun faafiyo dad iska faafiyo oon waxba hayn karin ha ahaanina ayb fa ina min waraa'ikum gadaashiinna waxaa yacni hortiinna waxaa idinka horeeyo ayb waraa'a hore iyo gadaal labadaba waa loo isticmaala wa kaana waraa'ahum malikun ya'hudu kula safiinatin qasban amaamahum waay marka macnaha fa ina min waraa'ikum hortiinna waxaa ah balaa'an bala ayaa ah balada oo mubarixan yacnii mashaqaynayso shiddo iyo adeyg gelinayso qofka ayb mubalixan noojinayso qofka xadiidkii waxay ku jirtay laa yazaalu lmaru fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraaman riwaayada abu daawuud faidaa asaaba ballaxa yani qofkii waa noogay waay bis waay ma kici kara ayb muballixan qofkii noojinayso oo unan la kici karinba iyo wa umuuran arrimo mutamaaxilatan dhaadheer arrimo dheer dheer oo qofkii yacnii e, fitan la dheeraanayso oo waqtigeedu aad u dheeraanayo ruduxan ad adag oo culculus yani ruduxan culculus xadiidkan ibnu casaakir ayaa warinayo e, min xadiidi ibni mascuud ayb mizina wuu soo saaray fii tarjamati cimraana bni dabyaan tarjamadiisa ayuu xadiidkan ku keenay abu daawuudna waa wariyey fii kitaabi zuhdi lahu maahan sunanka maaha kitaabu zuhdi oo abu daawuud leeyahayna uu ku wariyey boqol afartan iyo lix xadiidka uu raqamkiisu yahay ayb ibni mascuuduuna ka wariyey isagoo min kalaami ibni mascuud ah qeybta hore ayuuna wariyey ayb xadiidkan marka eh, calina waa ka soo arooray ibnu mascuud waa ka soo arooray duruqdaas waa isxoojinayaan xadiidkuna marka wuxuu tilmaamayaa qofku inuunan noqonin qof wax ceebayn badan lianna sifaatkan uu sheegay oo dhan waa sifaad wax ceebayn ku dhisan qaala xadaanaa bishru bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qala xadaanaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala xadaanaa israa'iilu bnu abi isxaaq israa'iil marka abu isxaaq miyaa dhalayna maya awow buu u yahay waa israa'iilu bnu yuunusa bni abi isxaaq marka awowgii buu u nisbeeyey laakiin nin baa ka sokeeyo ayb can abi isxaaq abu isxaaq isabiici awowgiisuu ka warinaa israa'iil can abi yaxyaa can mujaahidin abu yaxya alqataat ayaa la yidhaahdaa zaadaan layin اlxadiid ninkan xadiidkiisa dacfi baa ku jira abu yaxya alqataat zaadaan layin اlxadiid can mujaahidin wahuwa mujaahid bnu jabrin abulxajaaj almaki can ibni cabaasin qaal idaa aradta haddaad doonto an tadkura cuyuuba saaxibika saaxiibkaa ceebtiisa inaad sheegto fadkur cuyuuba nafsika nafsadaada ceebaheeda xasuuso ceebta yacnii nafsadaada ay leedahay xasuuso markaas yacni waxaad arkaysaa ceebo fara badan nafsadaadu inay leedahay baad dareemaysaa markaad dareentana lacalla inay kaa celiso inaad dad ceebaysa markaas ayb ibnu cabaas sidaasuu yidhi xadiidkan aharkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira oo abu yaxya alqataat ayaa ku jira oo daciif ah ayb laakiin macaanidiisu waxyaabo badan baa u shaahid u noqon karo ayb qaala xadaanaa bishrun yani xadiidku aharkun wuxuu tilmaamay cilaajka qof in la ceebeeyo <coughs> qofku inuu qof ceebeeyo wax xun inay tahay nusuus badan baa daliil u ah xadiidkan laakiin wuxuu tilmaamay asbaabta keenayso inaad iska dhaafto waxaa ka mid a ah, adiga inaad istiriso ceebahaada laba faa'iidaba waa ka helaysaa markaad ceebtaadii xasuusatana inaad bal adigu ceeb la-aan noqotaa isku dayeysaayo ceebahaas aad ka takhallusto faa'iiday kuu tahay laakiin nin isaga un ceebtiisiina aan u jeedin ceeb kalena u jeedo waa dhibaato tiisii goormuu xallina marka قال حدثنا bishrun قال أخبرنا cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak qaala xadaanaa abu mawduud abu mawduud baxru bnu muusa ayaa la yiha baxru bnu ku sheegay ibnu xajar wuxuu yidhi marka haddii uunan ahaynna baxru bnu muusana wuxuu yidhi wailaa fahuwa majhuud oo ninkan marka jahala waa majhuul can zaydin mawlaa qaysin alxadaa can zaydin mawlaa qays alxadaa wahuwa maqbuulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad ninkan marka bukhaari keliya ka wariyey fi ladabi اlmufrad ayb can cikrimata can ibni cabaasin fi qowlihi caza wajala walaa talmisuu anfusakum aayaddaas qaala wuxuu yidhi laa yadcanu bacdukum qaarkiin ma duraayo calaa bacdin yacnii qaarkiin qaarka kale ma duraayo waa khabarun bimacna nahyi yacnii yownan durin waayo macnaha meesha ku jira marka qaala wuxuu yidhi laa yadcanuu ma duraayo bacdukum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale yownan durin ayb waa iska daahir marka tarjamada iyo axaadiidtan say isu mudaabaqeynayaan yani ahaartan qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu lminqariyu qaala xadaanaa wuhaybun wahuwa bnu khalid albasriyu qaala ahbaranaa daawuud wahuwa daawuud bnu abi hind can caamirin wahuwa caamir bnu sharaaxiil alshacbiyu qaala xadaanii abu jabirata ayb abu jabiira weyaan jiimku waa kor dhigan yahay bifatxi ljiim ayb abu jabirata abu jabirata bnu daxaak ayb ninkan saxaabinimadiisa laysku khilaafay ayb waxaa la yidhaha abu jabirata bnu daxaak ibni khaliifata alansaariy laa yucrafu ismuhu magaciisa lama yaqaan qaala abu axmed alxaakim wabnu mandah huwa akhuu thaabit bnu daxaak thaabit bnu daxaak walaalkiis waayuu yidhi abu axmed alxaakim laba xaakimaa jirto xaakimkan mustadraga iska lehoo badanaa rawaahu alxaakim iyo la leeyahay isaga waxaa la yidhaha abu cabdillaahi alxaafid abu cabdillaahi alxaakim kanna waxaa la yidhaha abu axmed alxaakim abu cabdillaahi alxaakim ayaa sheekh loo yahay labadooda marka abu axmedkan waa sheekh mustadraga iyo xataa waa uga wariyaa abu axmed alxaakim abu cabdillaahi alxaakim kee labadooda sheekha abu axmed marmarna waxaa la yidhaha si loo kala saaro alxaakim alkabiir iyo xaakimka kale alxaakim alkabiir haddii la yidhaha abu axmedkan abuu axmed marka kitaab aada u qiimo badanoo wuxuu leeyahay la yidhaha alkunaa alkuna isaga dhan marka ma madhama daabacna kulligiis qeyb yaraa laga daabacay badanaa marka kunyooyinka iyo asmaa'dooda iyo waxyaabahaasu ka hadlaa ayb marka wuxuu yidhi qaala abu axmed alxaakim wabnu mandah ibnu mandah isagana de saxaaba iyo ayuu leeyahay ayb huwa labadaba waxay dhaheen aquu thaabit bnu daxaak weeyaan abu axmed weliba wuxuu ku daray ibnu cabdilbarna uu ku raacay qaala bacduhum lahu suxbatun suxbuu leeyahay wa qaala bacduhum qaarna waxay dhaheen laa suxbata lahu suxba ma leh ninkan ayb ibnu abi xaatim aabbihiis abu xaatim wuxuu ka wariyey laa aclamu lahu suxbatan wax saxaabinimo uma ogi buu yidhi ninkan aduu marka saxaabinimadiisa unbaa laysku hayaa ibnu xajar taqriibka isaga wuxuu ka dhigay saxaabinimaduu jasmiyey kan kalena wuxuu ka dhigay qiil oo wuxuu yidhi saxaabiyun waqiila laa suxbata lahu waqiila laa suxbata lahu rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wa asxaabu sunan اlarbaca qaala wuxuu yidhi fiina nasalat annaga ayay nagu soo degtay fii bani salima ree bani salima dhexdoodii kusoo degtay walaa tanaabasuu bilalqaab qaala wuxuu yidhi qadima calayna rasuulu llahi sal ll ly slam nabigaa noo soo galay walaysa minaa rajulun nin inaga naga mida iyadoo uusan jirin ilaa lahusmaani laba magac buu lahaa fajacala nabiyu sal ly slam yaquul nebigu wuxuu gudagalay inuu dhahayo yaa fulaan fayaquuluuna yaa rasuula allah inahu yaqdabu minhu waa ka xanaaqaya yani nin walbaa laba magacuu leeyahay magac buu nebigu maqlayaa markaasuu leeyahay yaa fulaan may rasuul allo waa ka xanaaqa magacan sidaasaa ayaa la dhahayaa marka aayaddan baa soo degta marka walaa talmisuu anfusakum walaa tanaabasuu bilalqaab yacnii ha iskugu eh, isku magacaabinina naanaysiyo aada isku caynaysaan ayb ayb aayadda marka waxay tilmaamaysaa de magac qofku uu dhibsanayo ama uu nacayo in loogu yeero inaynan bannaanayn leanna ceebayntaas unbay ka mid tahay naanaysta marka la diidayana waa oo qofka ka xanaaqayana midda ceebta wadatow ayb naqsi iyo wax ku jiroo kale laakiin haddii litamyiiz nuqsaamin maaha in uu qeyrkiis kaga soocmo darteedaa loo sheegaa waa bannaantaha middaas dhib ma leh wacalaa hada yuxmalu tanaana lagu xambaarayaa alfaada magacyada badan oo soo arooray alacraj iyo alacmash iyo alacmaa iyo alaxdab iyo waxyaabahaas oo dhan marka waxaa lagu xambaarayaa litamyiis baa loo dhahayaa maaha laakiin hadday tahay tanqiis iyo wax noocaas hadday tahay ma bannaana qala xadaثna الfضل بن mqاtل whuwa الأsdiي أbu mqاtل الblkhy ثqة rawىa lah الbخariي fi الأdب الmfrad min rijaal hada اlkitaab qaala xadaثna يزيd ninkan marka isaga alfضل بن mqاtل waa ثiq qala xadaثna يزيd بن abi xakiim wahuwa يزيd بن abi xakiim alcadaniي abu cabdillaahi saduuqun rawaa lahu albukhaariyu wاtirmidiyu wاnasaa'iyu wbnu maajah can اlxakm xakamkan marka waa alxakm bnu aban alcadani saduuqun lahu awhaam rawaa lahu lbukhaariyu fi juزءi اlqiraءة wاlarbaca nadaahir waxaa ka muuqato haddii uu juزulqira'a oo kale uu hal kitaab oo kutubta bukhaariga oo kale hadduu wax ku wariyo ma dhahayo rawaa lahu albukhaariyu fi juzi اlqiraa'a wafi ladabi اlmufrad iyo waxaa ma dhahayo hal kitaabunbuu ramsi uga dhiga ayb lanna ninkan halkan hadda waa ku aragnaa juzu lqiraa'ana waa uga wariyey juzu lqira'a marka waa kitaabka alqira'atu khalfa alimaam ayb qaala samictu cikrimata yaquulu laa adrii ma garanayo buu yidhi ayuhumaa koodii jacala lisaaxibihi saaxibkiis u yeelay dacaaman cunto yani labada ninen sheegi doono ma garanayo ma xasuusto labadooda kaka kale cuntada ugu yeeray ibnu cabaasin aw ibnu camihi ibnu cabaas ama in adeerkiis yacnii nin ibnu cabaas in adeer la ahaay iyo ibnu cabaasay ahaayeen labadooda midka ka kale cuntada ugu yeeray ma garanayo ma ogi fa bayna aljaariyatu xilli gabadha tacmalu gabadh addoon ahayd tacmalu ay shaqaynayso bayna aydiihim hortooda id qaala axaduhum lahaa midkood baa wuxuu ku yidhi yaa zaaniya faqaala wuxuu yidhi kii kale mah war ka joog in lam taxudaka fi dunyaa adduunyada haddaynan kugu xadin taxuduka fi laakhira aakhiraday kugu xadaysaa yacnii iyada qadafkeeda haddaan adduunyada lagugu xadin aakhiraa lagugu xadayaa ka joog ayb marka haddaan adduunyada lagugu xadin maxaa laga wadaa marka hadday addoon tahay iyada sayidkeediina uu yahay ninka yaa zaaniya dhahayo loo xadi maayo sayidka addoonka fi dunyaa aakhira allaaka waa loo xadaya waa soo marnay addoonka iyo mucaamaladiisay markaan ka hadlaynaan kusoo marnay qaala wuxuu yidhi afara'ayta bal ii sheeg in kaana kadaaka in kaana haddii uu yahay arrinku kadaaka sidaadaas oo kale hadday run tahayba bal ka waran oo ay naagtan zaaniyadba tahay qaala wuxuu yidhi in allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxisha hadday run tahay xataa alle ma jecla nin warxun ku hadlo isku kallifa fuxsha ayb ibnu cabaasin aladii qaala ibnu cabaas weeyaan midka yidhi in allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish waxaa muuqanaysa marka yaa zaaniyada waxaa yidhi ninka kale inuu ahaa ayb ibnu cabaasna uu ka celiyey ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan ayb qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed whuwa اljucfiyu qala xadaثna mحamed bnu saabiq huwa الtamiimiyu abu jacfar albazaaz saduq rawaa lahu albukhariyu wa muslim wabu dawuud wالtirmidiyu wالnasaئiyu qala xadaanaa israa'iil wahuwa bnu yunus bn abi isxaaq asabici can اlacmash can ibrahim can calqamata can cabdillaahi cabdillaahi ankee waay ya ibn mascuud see ibnu mascuud ku keenteen ramyatun min gayri raamin miya sanadkaaba kuufi aba laga soo bilaabo israa'iil acmash ibraahim calqama sanad kuufi ah sanadka kuufiga haddii cabdullaahi la idlaaqo waa ibnu mascuud can cabdillaahi can الnabiy sal ll ly slama qaal laysa almu'minu bالطacaani wala اllacaani wala اlfaaxishi wala اlbadii nin af dheer maahano indha adagoo wax afkiisa soo qabta ku hadlaayo xadiidkan waa soo marnay waa soo marnay saddex boqol iyo labaiyo toban buu nagu soo maray dariiq kaleuu ku keenay laakiin markaas ayb dariiq kale ayuu ku keenay ayb can ariiqi axmed bni yunus can abi bakr bni cayaash can اlxasan bni camrin can muxamed bni cabdiraxmaan bni yaziid can abiihi can cabdillaahi sanadka marka cabdullaahi isaga soo dhaca labadooda marka dariiqadiisa bukhaari kitaabkan waxay tahay xadiidka mukararka mararka qaarna biisnaadihi buu kula soo celina marmarna sanadka ayuu sanad kale ku keenayaa matniga isku mid inkasta uu yahay baabu maa jaaa fi tamaaduxi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaaa ku yimid fi tamaaduxi faantanka qofka inuu qof faaniyo wxuu ku yimid ammaanta qofku inuu qof ammaano u faaniyo qala xadaanaa aadam wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qala xadaanaa shucbatu wahuwa bnu lxajaaj can khaalidin can cabdiraxmaan bni abi bakrata ayb tamaadux marka atamaadux waa tafaacul min almadxi waxaana hadda laga wadaa almubaalagatu fiihi marka can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi abu bakrata nufayc bn اlxaari athaqafi ana rajula dukira cinda اnabiy sal l slam ninbaa nabiga agtiisa lagu sheegay faathnaa calayhi rajulu khayra nin ayaa wanaag ku ammaanay khayr faqaala nabiyu sal l salam nabiga wuxuu yihi wayxaka war hoogaaga ama qatacta waad jartay cunuqa saaxibika saaxiibkaa ninkan aada ammaanayso qoortay qoortiisaa jartay yaquuluhu miraaran dhowr jeer buu dhahayaa marka yaquuluhu miraarantan yaa waayna yaquuluhu miraarantu waa rasuulka nabiga sal l l salam riwaayada bukhaari saxiixiisa uu ku keenay baana tusaysa in kaana axadukum midkiin haddii uu yahay maadixan mid ammaanayo qof laa maxaalata shaki la-aan hurti la-aan dii lagama maarmaan ay tahay inuu ammaano falyaqul ha yidhaa axsibu kada wa kadaa sidaa iyo sidaa baan malaynaya aniga in kaana haddii uu yahay isagu yuraa mid la malagelinayo anahu kadalika sidaadaas inuu yahay yuraa marka waxaa la dabdiyey bidami lyaa yuraa bimacnaa marka waxay tahay haddii loo malagelinayo waa isaga ayb ru'yada marka waa dani bimacnaa waxaana ku tusaa riwaayo kale soo aroortayo in kaana yadunnu ayaa soo aroortay in kaana yadunnu in kaana yuraa haddii loo malagelinayo anahu kadalika sidaadaas inuu yahay waxasiibuhu llah kan xisaabayana waa alle walaa yuzakii cala allahi axadan walaa yusakii ma ammaanayo qofkan wax ammaanayo walaa yusakii marka faacilkeeda wuxuu noqonayaa ninkan laleeyahay in kaana yuraa ama falyaqul ninkan falyaqul la dhahaayo ee wax ammaanaya faacilka ah walaa yusakii midka wax ammaanayo ma ammaanayo cala allaahi ilaahay korkiisa axaddan qofna uma sheego uma ammaanayo yani ilaahay ciduusan aqoonin adiga u tilmaami maysid waa u sheegi maysid ninkii ammaan mudan iyo alla waaba kaa yaqaana adii miyaa u sheegayan ayb macnahana wuxuu noqonayaa walmacnaa laa yaqdacu calaa caaqibatihi axadun walaa calaa maa fii damiirihi likowni dalika magiiban canhu sababtana waxay tahay alla aadan adiga ugu sheegaynin ninkaani waxa uu ku dambayn doono ma ogid hadda adigu waa kula fiican yahay laakiin berri in inuu xumaado dhanka kale maraa laga yaabaa marka qofka ammaantiisa ha ku talax tegin haddaad ba ammaanaysana waxaad tidhaahdaa axsibuhu kadalika saasaan u malaynayaa wallahu xasiibuhu ayb walaa yusakii cala allahi axad marka umuurtiisa maadaama ay adiga kaa maqan tahay ee waxay ku dambayn doonto ha gelin waxaas marka xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa ammaanta in laga fiican yahay qofka in la ammaano weliba hortiisa lagu ammaano leanna ikhtiraar bay gelinay iyo inuu kadsoomo quruur ayaa ku dhacayo markaasna cujbi iyo ismahadin baa gelaysa cujbigana dunuubta kuwa ugu waaweynuu ka mid yahay ayb haddii la ammaanaayana marka cilmigii arrintaas iyo nihaayadeeda in ilaahay loo loo tala saarto loo daayo ayib shareecadu marka cadaaladay ku socotaan ammaantuna waxaa laga qaadanaa xadiidku inay ammaantu noqoto calaa sabiili danni ammaantaadu inay noqoto saasaan u malaynayaa bis inay noqoto ee aynan noqonin shay majzuum oo la gooyo inaysan iska noqonin ayb axsibuhu kada wakada ayb sidaasay ila tahay walaa yakunu calaa sabiili اljasmi wاlqaطci ma noqonaysa ayb laakiin axaadiis waxaa jirto nebigu inuu abubakar hortiis ku ammaanay say la yeelaya axaadiistaas iyo tan marka see loo jamcina hadalkan iyana ma dhihin axsibuhu kadalika iyo wallahu xasiibuhu iyo isagoon dhihin buu abubakar ammaan mutlaqa ammaanay ayb culamadu marka waxay leeyihiin ee nebigu sal alla ly slam wuxuu ogaa abuubakar inuusan ku fidnoobaynin ama caaqibadiisa dambaa la ogeysiiyey ayb hayruhu laakiin sidaas maaha haddii marka laysleeyahay ninkaan ammaanta waa uga dare shib maba la ammaanayo hadday daruuri noqotona waxaa lagu ammaanayaa bidanni malo ee laa biljasmi waxaa la jasminaa ma leh dadka qaar waa yaabaysaa mararka qaar muxaadarow galaa qof baa u qadimaayo markaasaa laga yaabaa nus saac ku dhowaad qofka un in la ammaanayo meeshuu fadhiyaa isagana intaasuu culuumuu soo dhameeyey yacnii wuxuu baxar ku noqday eh, fi eh, eh, nadari wanaqli fi naqli wanadari wax walba intaasuu soo dadaalay ilaahay xaggiisa u dadaalay intaasuu yacnii khayrii jihaad kusoo jiray ilaahay maa u sheegaya waxa uu ku jira isaga kaa yaqaanin isagaa laga rabaa marka inuu yidhaha joog culummada zamankan joogtayna dadkii uguba cilmiga badnaa sida sheekh ilalbani oo kale aada u dhibsan jire nacam aad ba u dhibsan jire nacam qof markuu intuu u yimaado su-aali wax inuu weydiiyo raba hadduu laba kelmadoo caalimnimo iyo wax sheego waa ka jooji jireen ama iska tag waxba hay su-aalin ama muxaadaradan dheer jooji buu dhihi jireen markaasuu tusaale wuxuu kusoo qaadan jiray maal uu dhihi jiray ina albugaatha eh, fii ardina tustansar shimbir bugaath la yiraa oo iska yaro tacbaana maamaha carbeed baa waxay tahay annaga dhulkeenna gorgor ma joogo shimbirkaasaa ka gorgor ah waay macnaha isaga markaas wuxuu le ina albugaatha fii ardina tustansar daad aniga caalim idhehaysaan wuxuu ka wadaa yani nin iska eber ah baa idinkeedin kugu roonaaday baabkaasoo kale joogtaa buu leeyahay haddii marka dadkii ahlucilmiga saas leeyihiin maxaa umalaynaya marqofka haddii cilmigiisu uu yahay xag aakhira hadduu u wato sidaas waay haddii laakiin cilmigiisu uu yahay cilmi adduunyo iyo wax ku raadi un marka ay tahayna ammaantaasuu rabaa haddii aan la ammaaninna waad xanaaqayaan <laughs> mar buu qiso ka sheekeeyey sheekh ilalbani uu yidhi nin loo istaagayey baa meel soo galay marka dadka dadkii meesha joogaa markuu soo galayba kulli waa wada kaceen oo istaageen marka wuxuu yidhi markuu isoo gaaray uma istaagin uu yidhi aniga waa salaamiyey markaasaan raalli geliyey waxaan iri uu yidhi yacni zaciim biduuni qiyaam nin zaciimoo fiicanaa tahay laakiin biduuni qiyaam istaag male marka marka waxaa wey dadka qaar wejigiisa marka waxaa ka muuqatay dhibsi dhibsi marka qofka haddaan la ammaanin ama loo istaagin ama fadhi looga kicin inuu qofka dhibsada ma aha say naftiisa inuu jajabiyaa la rabaa ayib hay marka cujbigaas iyo ammaanta waxyaabahaasaa la diidaa qaarna hadda majliska soo fadhiya laga yaaba gabayo in lagu ammaanaba ninbaa istaaga gabay dheer maanta dhan ninkaanu ammaanayaa wax saxa iyo waxaan sax ahayn aawo marka xadiidkan xagee laga aaday marka ayb qala xadaana mxamed bnu صbax qala xadaana ismaaciil bnu zakariya qala xadaanii burayd bnu cabdillaahi can abi burdata can abi muusa iska macruuf sanadkan qaala samica الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm rajula nin bau maqlay yunii calaa rajulin nin ammaanayo wayuriihi isla markaana aad ugu xadgudbayo ammaantiibuu ku xadgudbayaa faqaala nabiyu sal l slam ahlaktum waad halaagteen ow amase qatactum waxaad jarteen dahra rajuli ninka dhabarkiisaad jarteen dhabarkaa ka jabiseen xadiidkan bukhaari baa wariyey binafsi sanad fii saxiixihi kitaab ladab ayb xadiidkan marka wayutiriihidaas waxay tusaya weliba ammaanta la diidaayo inay tahay midda ka badbadinta ah xoogaa yar hadday iska tahay cujbina aan looga cabsanaynin mararkaas oo kale sidaas abubakar iyo in lagu xambaari kara qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu can cimraana bni muslim ayb whuwa alminqariyu saduqun rubama wahim rawaa lahu lbukhaariyu wamuslim waabu dawuud watirmidiyu can ibraahima ataymiy can abiihi qaala kunaa juluusan cinda cumar cumar agtiisaan fadhinay faahnaa rajulun calaa rajulin nin ayaa nin ammaanay fii wajhihi wejigiisa yani hortiisuu ka ammaanay isagoo hortiisa jooguu ku ammaanay faqaala wuxuu yidhi cumar caqarta arajula ninka faylahaad ka jartay caqaraka allah ilaahay faylaha kaa jaray yani ninkan aad sidan u ammaanayso uma roonaanina boqna waa boqno goysay caqaraka allah ibn abi shayba fi lmusanaf kusoo saaray ayib waana xasanu lisnaad qala xadaanaa cabdsalaam qala xadaanaa xafsun huwa bnu khiyaas can cubayd illaahi can zayd bni aslam can abihi aslam qaala samictu cumara yaquulu almadxu dabxun almadxu ammaantu dabxun waa gowrac qaala muxamadun yacnii idaa qabilahaa ayb imaam albukhaari marka waa fasiraya wuxuu leeyahay yacnii idaa qabilahaa hadduu aqbalo wa iga jooji haddii uunan dhihinoo asaguna iska dhegaysto ku faraxsan yahay ninkaa waa la gowracayba ibnu abi shayba fi lmusanaf uu kusoo saaray ibnu abi dunyaana fi kitaabi samti lix boqol iyo labo aharka uu raqamkiisa yahay ayb dami lmadaaxiin ayb meelahaasuu kaga soo saaray min ariiqi mansuur bni abi musaaxim can abi saciidin اlmu'dib can cubayd اllahi bni cumar qaala adunhu can aslam mawla cumar can cumara bni اlkhaaab qaabka sanadkaasuu ku keenay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ahnaa qofkii ammaana calaa saaxibihi saaxibkiisa in kaana aaminan bihi hadduu yani aamin uga yahay e, cujbi dee aamin in looga yahay see loo garanaa marka ma la garan karana rasuulka isagu waa garan karaa laakiin hayruhu ma garan karo ninkan inuu cujbi ka aamin noqonayo iyo adiga ma ogaan kartid qala xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi wahuwa اlweysiyu qala xadaanii cabdاlcaزiiz bnu abi xaazim can suhaylin bni abi salix can abiihi abu salix asamaan dakwan can abi hurayrata ana nabiya sal l slama qaal nicma rajulu abu bakrin nin ayaa wanaagsanaaday oo nicmo lahaaday abuu bakrin kan laamaanayo waa abuu bakr nicma rajulu cumaru nicma rajulu abuu cubaydata nicma rajulu usayd bnu xudayr nicma rajulu haabit bnu qays bni shamaas nicma rajulu mucaadu bnu camr bni ljamuux nicma rajulu mucaadu bnu jabal qaala wabisa rajulu fulaanun wabi'sa rajulu fulaanun xataa cadda sabcatan toddoba xunxunna waa tiriyey nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka raawiga toddobadan dama soo qaadin hebel hebel ima dhihin waa u ceeb qarinan saasaana fiican kuwan kale laakiin iyaga maadaama ama ay fiicnaan ay tahay waa saas ku sheegay ayb xadiidkan nasaa-i baa fi sunani lkubraa kusoo saaray min ariiqi cubaydillaahi bni saciid can cabdiraxmaan can cabdilcaziiz bni abi xaasimin bihi yani bilisnaadi lmadkuuri huna tirmidina waa wariyey can qutaybata can cabdilcaziiz bni muxamed can suhayl bni abi saalix bihi ayb tirmidi weliba waa xasaniyeyo xadiidun xasan ayuu yidhi inamaa nacrifuhu min xadiidi suhayl ninkan halkan taxqiijiyey kitaabkan wuxuu qoray saxiix fi silsila saxiixa inuu ku jiro sheegay kadib baraakadu furay wuxuu yidhi lam ajidhu fi shayin min alkutub sitt uu leeyahay xadiidkan tirmidi baa warinayay sunan alkubraha nasaa-i fi lkubraa weliba tirmidi afar kun boqol labaatan iyo ku warin eh, raqamka xadiidkaas ayuu leeyahay marka kii hoos wax ku dhigaba maaha inaad iska qaadato adigana laabudda in la fiirsho ya kan muslima ah weriimo keena hoos muslim moo ku dhigaan adinkaa laydinka rabaa marka muslim ya calaa shardi muslim amay ah tahay ya embel en ma kan waa kan ku jirna annaka mogta rawaahu muslim fii kitaab ilbiri uu leeyahay watibriisi fi lmishkaat tibriisi marji saas maba aan kutubta kaloo kasoo qaadaaye waa ka wax taxqiijintu marka saanay maray hadeertaan xadiidkan nasaa iyo waxaa wariyeen iyo tirmidi ayb kan isaga wuxuu qoray lam ajidhu fi shayin min alkutub asita kaasna muslimaa qorow leeyahay ayb marka muslimkaa laga fiiriyo maayb meesha uu sheegayo ka fiiriya berri marka keena ayb xataa cadda sabcatan ilaa uu toddoba ka tiriyey marka xadiidka waxaa laga qaadanaa nebigu dadkaas waa ammaanay laakiin qeyd buu ku xiro in kaana aaminan bihi wuxuu ka fahmaa marka bukhaari haddii laga aamin yahay qofkaas inuuna ku fidnoobaynin dhib ma laha fidna haddii looga aamin yahay qaala xadaanaa ibraahimu wahuwa ibraahimu bnu lmundir alxizaamiyu qaala xadaanaa muxamed bnu fulayx qaala xadaanaa abi fulayx bnu sulaymaan fulayx bnu sulaymaan hal xadiidaa muslim ka wariyey bukhaarina dhowr xadiisuu ka wariyey waxtaja bihi waa xujaystay maca dacfin fiihi ninkan daciif waay fuleex bukhaari waa ka wariyey fii saxiixihi waana xujaystay weliba muslimna hal xadiid ayuu ka wariyey fii saxiixihi marka waana daciif marka waxaa la bukhaari iyo muslim iyaga intiqaa' bay xadiidkiisa ku sameeyeen kuwa asal saxiixa le bay kasoo qaateen hayruhu laakiin ayaga keyrkood waa xadiidka uu ku jira fuleex waa dhici kartaa marka in isaga lagu daciifiyo dartiis can cabdillaahi bni cabdiraxmaan can abi yunus mawlaa caaisha ana caaishata qaalat ista'dana rajulu calaa rasuuli illahi sal l l slam nin baa nebiga ka idin dalbaday ninkaasuna wuxuu ahaa cuyaynatu bnu xisnin alfazaari ayuu ahaa waxaa la dhihi jiray wakaana yuqaalu alaxmaqu lmutaac ayaa la dhihi jiray qabiiladiisaa ka dambey jirtay ninkaasaa soo galay faqaala rasuulu llahi sal l slam bi'sa bnu lcashiira ayb qabiilada ninka ka dhashay ayaa baas leh almaqsuusu bidami hada rajul waa macnaa ninkan oo soo albaabka taagan falamaa dakhala marku soo galay hasha lahu farxad buu u muujiyey wambasada ilayhi waa isu fidiyey waa weji furay falamaa kharaja arajulu ninkii markuu baxay ista'dana aakharu mid kalea idin dalbaday qaala nicma bnu lcashiira falamaa dakala lam yanbasid ilayhi markuu soo galay ninkii isma aad iskuguma furfurin kaman basada ila alaakhari ninkii ka horeeyey sida isu furfuray oo kale walam yahisha ilayhi mana uunan u farxin xaggiisa kamaa hasha lilaakhari ayb falamaa kharaja marku baxay qultu waxaan idhi yaa rasuul allah qulta lifulaanin maa qulta hebel waxaad ku tiri wixii aad tiri uma hashashta ilayhi waad u faraxday xaggiisa wa qulta lifulaanin maa qulta hebelna waxaa ku tiri maa qulta waxaad tiri baa ka tiri walam araka sanacta milahu mana aanan ku arkin ninkii hore sidaad u yeeshay inaad isaga u yeeshay qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaisha ina min shari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan man ama ka ugu sharta badan man qof weeyaan utuqiya lifuxshihi laga gambado fuxshigiisa iyo qaabdaradiisa darteed ninka nagadaal loo dhaho looga gambado xadiidkan marka qaybta hore iyo qeybaha qeybta dambeba saxiix waay laakiin qisada uu kusoo daray ninka labaad fuleyx unbaa werinayo sanadkan unbay ku jirtaa saa darteed marka qisada qaybtaas waxay u baahan tahay shaahid inay hesho ninka dambe qisada ku saabsan kulligood halka ninka hore qisadiisa bisay warinayeen bukhaari xataa saxiixiisa kitaabul adab ayuu kusoo saaray ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya aadaab muhiim ah oo la yidhaha almudaaraat ayb fiihi mashruuciyat lmudaaraati mudaaraatku inay mashruuc tahay mudaaraad iyo marka mudaahana maxaa udhexeeya mudaahana waa la diiday mudaaraadna waa la ogolyahay ma alfarqu bayna almudaaraati walmudaahanati marka qaadi ciyaad iyo aimada waxay yidhaahdeen farqiga udhexeeya waxay tahay almudaaraatu waxay tahay badlu dunyaa lisalaaxi اddiini waddunyaa badlu dunyaa addunyaa bixinaysaa maxaa u bixinayna lisalaaxi اddiini waddunyaa diinkaaga iyo adduunyadaada inay ku fiicnaadaan haadihi mudaaraada la yaraha marka nebigu sal lla l slam hadda muxuu sameeyey ninkan waa u weji furay waa u qoslay waa u farxay waa u weji furay shartiisu iskaga ilaalinaya leanna hadduu sharka shari hadday ka timaado diintiibay saameyn ku yeelanay hadhow markaasna marka si nebigu diinkiisii ugu badbaado ayuu xoogaa adduunyo ahoo mucaasharo wanaagsan ninkan inuu kula dhaqmo ayuu u muujiyey mudaaraadku marka waa badlu dunyaa lisalaaxi diini waddunyaa aw axadihima mudaahanadana waxaa la yidhaahdaa tarku diini lisalaaxi dunya tarku diin diinkii baa laga tegayaa lisalaaxi dunyaa adduunya inay ku hagaagto darteed taas maxaa la yidhaahdaa mudaahana wadduu low tudhinuu fayudhinuun ma la ogola taas marka diintaadii baad qeyb ka mida ka tegaysaa liajli adduunye inaad hesho taas mudaaraad maaha mudaahanaa la yidhaha midaas mana bannaana mudaaraadkuna waa cagsi adiga adduunyadaadii baad wax ka bixinaysaa si diinkaagu u nabadgalo midaasaa la rabaa marka ma fahamteen furuuq kalena waa sheeg sheegaan ibnu xajar fatxiga uu ka hadhadlaa kitaabu ruuxna ha laga feeriyo oo ibnulqayim meelaha dambe fasal dhanba wuxuu ka dhigaa alfuruuq alfarqu bayna kada wakada kada alfarqu bayna kada wakada sidaan waay siya halkaasu dhahaa qaybta dambe kitaab ruux daaladan waxaa la duubaa waxaa fiican in qofka uu qaab uusa waxba kusoo dhici karin inuu ku sameeyo markuu halkan soo dhigaayo meeshan in layska soo dhigo uun keliya maahan marka eh, hadda halkan marka mudaaraad baa jirto mudaahana ma jirto mudaahanada marka lama ogola iyado ayb maawardina kitaabuu leeyahay oo almudaaraat la yidhaha maawardi abulxasan almaawardi kitaab wuxuu leeyahay almudaaraat saasoo kale la yidhaha ayb waayahay marka adduunyada qofku dad buu la dhaqmaa dadku isku dabci ma wada aha yani shartoodu isku mid maaha waxaa kaloo xadiidka laga qaadana qofka haddii ninkan war hebel naga daaya dhibkiisa haddii ama wax loo siiyo ama loo soo dhoweeyo dhibkiisa uu naga daaya hadday dadku ka tahay qofkaas ma wanaagsana wuxuu qaadanayana wax fiican maaha iyadana masale kaloo muhiima anaga ah, waana haysataa taasna war kan naga fujiya laleeyahy waa dhib badan yahay ninkaan adiga marka dhibkaaga dartiis in wax lagu siiyo wax fiican maaha xataa mararka qaar arrinaa la gelaa waa adkaanaysaa hala suluxtamaa la leeyahay suluxi marka ninkaani lacag baa la siinaa wuxuusan xaq u lahayn dadkiiba waxa kaariyey waa ku dhibaa darteed baa wax loo siinaa warni xoogaagan qaadeen nadaa u naga tag bis suluxaasi marka waxa lagu siiyaa xalaal ma noqonaysa xataa lianna itiqaa'an lisharihi baa loo sameynaa ma fiicna marka dabcigaasna qofka inuu yeesho ma fiicna dadkii laakiin haddaba u badan yihiinba taasna inta sharta badan unbaa wax la siina limaadaa dhibkooda hanaga haraleyna dhaaf dhibkoodiina ma dhammaanayo masiirkii ummadda dhammaay yaa farta laga saaraan ummadda masiirkeeda dhibkooda dartood yaa la leeyahay ha qaataan ayaga haddana kuma qaboobayaan dhibkii unbaa socda weliba cajiib baabun hada kani baabun baab weeyaan yuxthaa fii wujuuhi lmaddaaxiin kuwa ammaanidda badan oo dadka ammaano wejiyaalkooda caraa lagu shubayaa qala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy qala xadaanaa sufyaanu bnu saciid wahuwa thawriyu can xabiibi bni abi haabitin can mujaahidin can abi macmar qaala qaama rajulu nin baa istaagay yufnii cala amiirin min alumaraa amiir umarada ka mida buu ammaanayey fajacala almiqdaadu miqdaad wuxuu gudagalay yaxfii fii wajhihi wejigiisa inuu ku hoobinayo ku sayrinayo ku shubaayo aturaaba ciid wa qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sal ly salam nabigaana amray an naxfiya fii wujuuhi lmadaaxiina aturaab ayb inaan dadka wax ammaano wejiyadooda ciid ku tuurno nebigu saasuuna amray waxaa muuqata marka miqdaad cumuumkuu ka fahmay xadiidkan marka isaga cumuumkiisuu ka fahmay oo ninka wax ammaanayo ciid in lagu wejiga looga daadiyo cumuumkaas waxba kalema qaadqaadin de ninkan uu ammaanayana waxaa laga yaabaa markaa de amiir khayr badanba inuu yahayba lanna miqdaad dadkii uu la caasiray umaradii uu la caasireede khulafaa raashidiintaaba ka midaba ayb bacdi riwaayaatna waxaan filayaa inuu leeyahay cuhmaan ninkaas la ammaanayo inuu ahaaba ayb qala xadaثna musa bnu ismaaciil wahuwa abu slmta alminqariyu qala xadaثna xamaadu huwa bnu slma muuse bnu ismaaciil haddii uu iطlaaqo xamaad uu yiraha ibnu slm uu ka wada can caliy bn اlxakm can caطaaءi bni abi rabax ana rajula kana yamdaxu rajula cinda bni cumar nin ayaa wuxuu ahaa inuu ammaanayo nin ibni cumar agtiisa meeshaan marka xadiidku halkan inqiaaca ku jira leanna waxaa laysku khilaafay caطaau bnu abi rabaax ma ka maqlay ibni cumar mase maya khilaaf baa ku jira agee laga soo fiirina marka jaamicu taxsiilka nacam sax jaamicu taxsiil fii axkaami lmaraasiila laga fiirinaa waayahay ama tuxfatu taxsiilka ama xataa kutubtan rijaasha oo tahdiibulkamaalka oo kale waaweyn weyn ayb nin baa marka ibni cumar agtiisau nin ku ammaanay fajacala bnu cumar ibni cumar wuxuu gudagalay yaxu turaaba ciidda inuu ku tuuraayo naxwa fiihi afkiisa xaggiisa hadda marka xahaa yaxii aan soo marna haddana xahaa yaxuu ayuu ka dhigay laamkaas marka laamulkelimaha hal huwa waawiyun aw yaa-iyun wax ku xiran waa markayaxu turaaba naxwa fiihi wa qaala wuxuu yidhi ayb qaala rasuulu llahi sal l l slam idaa ra'aytum haddaad aragtaan idaa ra'aytum haddaad aragtaan almadaaxiina kuwa wax ammaanidda badan faxhuu fii wujuuhihim uturaab imaam axmedaa wariyey ibnu abi shaybana waa wariyey fi lmusanaf can yunus can xamaad ibni salama bihi ayb bilisnaadi almadkuur waayahay marka xadiidkan see loo fahmaa idaa ra'aytum almadaaxiina faxhuu fii wujuuhihim uturaab alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi walilculamaa'i fiihi khamsatu aqwaal xadiidkan macnihiisa culimmada shan macnay ku fasireen ay ka leeyihiin ayb kan koowaad waxay tahay xamluhu calaa daahirihi caro qaado wejiga ugasho waa sida miqdaad uu ku xambaaray labo alxafyatu macnaha labaad waxa ay tahay alkhaybatu walxirmaan alkhaybatu walxirmaan ayaa laga wada caro qaado ku tuur maahane yacnii ninkaasi khaybo iyo xirmaanuu helayaa ka qowlihim carabta waxay yidhahdeen liman rajaca khaa'iban ninka intuu meel tago wixii uu ku tegay soo waayo rajaca wa kafuhu mamluu'atun bituraab ninkii hebela waa soo laabtay iyadoo caro gacanta uga buuxa waxaa kale yidhahdeen rajaca bikhufey eh, xunayn saasna waa dhahan eber markuu qofka khaybo kula soo noqo marka waxaa laga wadaa idaa ra-aytum lmadaaxiina faxthuu yani khayba iyo yani iyo xirmaan baa laga wadaa maahane ciid hala qaata ha lagu shuba hadda maaha macnaha saddexaad wuxuu leeyahay quuluu lahu waxaa laga wadaa waxaa ku tiraahdaan bifiika turaab markaad aragtaan soo ammaanaya bifiika turaab sidaas dhaha walcarabu tastacmilu dalika macnaha afaraad waxay tahay ana dalika yatacallaqu bilmamduux ninka la ammaanayay ku tacalluqaysaa ayb kaan ya'huda turaaban ciid buu qaadanayaa fayabdurahu bayna yadayhi ayb yatadakaru bidalika masiirahu ilayhi falaa yaطaa bilmadxi aladii samicahu ninka la ammaanayayba ku tacalluqe buu leeyahay oo isaga marka la ammaanay intuu ciid qaato markaas inuu yacnii saa u firdhiyo ka la ammaanayo ciid inuu inta qaato u firdhiyo maxay ka dhigan tahay marka ciiddaas la firdhinayo si kastood ii ammaanto bani aadan tana u dambayso caradaasa la aada ayb sidaasaa ku xasuusto ayb macnahaasna qaar baa culimmada yidhaahdeen macnaha shanaad ciid ha lagu tuuro marka fii wajhi lmaadixi ayb kan wax ammaanayo xoogaha layska siiyaa laga wadaa ayb qaar waxay yidhaahdeen caraha lagu tuuro macnaheedu ay tahay wax yar un ha layskaga tuuro ninkan wax ammaanayo ilaa waxbuu iska filanaya ayb wuxuu dalbada marka hala siiyo ha lagu tuura macno sidaasna waa la sheegay lianna kula ladii fawqa turaabi turaabun baydaawi isaga macnahaasoo kale u jasmiyey yani ninkan ku ammaanay adiga waxaad haysa sii lianna wax allaale wixii ciiddan korkeeda yaallo ciid unbay isaga dambaynaya macnahaasna marka baydaawi baa aaday isticaaro ayuuna ka dhigay weeyaan buu yidhi murashaxa ah tarshiix iyo waxbaa ku jiruu leeyahy aduu macaanidaas lixda ah ee shantaas macnaa lagu sheegay qala xadaana muxamedu wahuwa lbukhaariyu qala xadaana muusa qala xadaana abu cawaana can bishrin can cabdillahi bni shaqiiq can rajaai bni abi rajaa can mixjani اlslamiy waa saxaabi ninka mixjam ibn ldrac ayaa la yidhaha qaala rajaa aqbaltu maca mixjan ayaan la soo jeestay daata yowmin maalin xadiidkan sanadkiisana warar badan baa ku jiro duruqda uu ku yimid rajaa horta isaga waa daciif waa majhuulaan ujeedaa rajaa ibnu abi raja albahili ibnu xajar maqbuul buu ku sheegay rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab aimada laakiin badankood inuu yahay majhuul bay sheegayaan xadiidkan marka dariiq kalau ku yimid laakiin cabdillaahi bni shaqiiq ayaa ka warinaya mixjan rajaa marka maleh kuma jiro marka mushkilada waxay tahay cabdullaahi bnu shaqiiq mixjan ibn ladrac waxma ka maqlay mase maya meeshaas marka mizi wuxuu geliyey shaki oo wuxuu yidhi cabdullahi bnu shaqiiq markuu tarjamadiisa keenay rawaacan dadkii uu sheegayay mixjan ayuu ku daray wa qiila baynahu wa bayna mixjan rajaa ninkaanuu sheegay ogaa marka warbaa ku jira qaala rajaa aqbaltu maca mixjan data yowmin xata intahaynaa ilaa masjidi ahli اlbasra masaaidkoodii baan nimid faidaa buraydat اlslamiyu buraydat bnu lxusayib waa saxaabigii calaa baabin min abwaabi اlmasjidi buu joogaa albaab albaabka masjidka ka mida calaa baabin albaab min abwaabi lmasjidi ayuu jaalisun fadhiyaa yani cinda baabin min abwaabi lmasjidi jaalisun jaalisuntayna ku tacaluqe marka ay jaalisun calaa baabin min abwaabi lmasjidi qaala wuxuu yidhi wa kaana fi lmasjidi masjidkana rajulun nin ayaa ku sugan yuqaalu lahu layraa sakba yutiilu salaata salaadu dheereeya falama intahaynaa markaan gaarnay ilaa baabi lmasjidi masaajidka iridiisa halkan aniga marka wuxuu ii dhigay wacalayhi burdatun waa laga fiican yahay wacalayhi buraydatu wacalayhi buraydatu baa ka fiican walidalika xadiidka imaam axmedaa wariyey fi lmusnad wacalayhi buraydatu baana ku taalla waa ii suurageli weysay makhduudkay labada madbuuc inaan feeriyo beriyaan keeni halkan marka riwaayada laakiin wacalayhi buraydatda fiican albaabka iyadoo uu burayda joogo waay horena waa usoo marnay burayda inuu albaabka taagnaa ayb wacalaa burdatin wacalayhi burdatunta xoogaa macnaa hantana ka fiican wa kaana buraydatuna wuxuu ahaa burayda saaxibu misaaxaat nin kaftan badan buu ahaa kaftamo faqaala wuxuu yidhi yaa mixjan mixjana watusallii muutukataa kamaa yusallii sakbatu ninkan sakbaa sida u tukada ma u tukataa nin kula kaftama falam yarudda calayhi mixjanun yani mixjan uma jawaabin marka waa ka aamusa warajaca waa iska laabtay qaala mixjanun ina rasuula اllahi sal l slam akhada biyadii nabiga gacanteedau qabtay faindalaqnaa namshii waa tagnay annagoo soconayno xataa sacidnaa uxudan ilaa aan uxud fuulnay xataa socodnaa uxudan fa ashrafa cala almadiinati madiina ayuu yacni jalleecay oo yani intou ka kor noqday buurtii uxud buu madiina hoos u fiiriyey ayb fa qaala wuxuu yidhi weylu ummihaa min qaryatin weylu ummihaa hooyadeed yacnii halaag ha ku dhaco yacni abaar hadda uma qasdaayo marka isaga min qaryatin qaryo ayb yatrukuhaa ahluhaa dadkeedaa ka tegayaan ka acmari maa takuunu ka acmara maa takuunu inta ay ahayd markay ugu camirnayd ay ugu camirnaan badnayd bay dadkeedii ka qaxaayaan oy ka tegayaan ayb yaأtiiha dajaalu dajaal baa imaanaya fayajidu calaa kuli baabin albaab kastaa wuxuu ka helayaa min abwaabiha albaabadeeda ka mida malakan malak falaa yadkhuluhaa ma gelaayo oo ma awoodi kara inuu galo uma اnxadara waa dhaadhacayaa waa hoobanaya xataa idaa uma inxadara dhe nebigu waa hoobtay waa degay xataa idaa kunaa fi lmasjidi ilaa aan masaajidkii ka ahaanay ra'aa rasuulu llahi sal l slam rajulan yusalii nebigu nin tukanayo arkay wayasjudu sujuudayo wayarkacu rukuucayo faqaala lii rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu igu yidhi man hada kan waa kuma fa akhadtu waxaan gudagalay inaan ammaanayo ninkaas aad u ammaanayo faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuul low hada fulaanu hada fulanu kani waa hebel wahada kani waa saas waa saas faqaala wuxuu yidhi amsik warkaaga hayso laa tusmichu fatuhlikhu laa tusmichu ha maqashiinin fatuhlikahu markaa aada halaagtid laa tusmichu ha maqashiinin fatuhlikahu saasaa fiican an wuxuu ii dhigay laa tusmichu fatuhlikhu Ah, fatuhlikhu dii marka ay majzuum ay tahayba maxaa fa-dan maa layska daaya ilaa jawaab dalabaa jiro dalabka jawaabtiisa marka mudaaric hadduu noqdo waa layska jasmina fa marka looma baahanayo fatuhlikahu inuu dhahaa fiican marka faada faa sababiya ay noqotay markaas qaala fandalaqa waa tegay yamshii isagoo soconaayo xataa idaa kaana cinda xujrati xujarihi qolalkiisa markuu gaaray laakinahu nafada yadayhi gacmihiisa ayuu markaasaa u jafay uma qaala ina khayra diina ina khayra diinikum diinkiina kan ugu fiican yani khisaasha diintiinna midda ugu roon aysaruhu midda ugu fudud ina khayra diinikum aysaruhu alaaan saddex jeer ayib marka xadiidkan isnaadkii waa xasan macaanida ku jirtaana hadda waxay tahay nebigu uu ka reebo amsik laa tusmichu fatuhlikahu hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed